geysanayay waxaa loo geysanayaana laba qaybood bay u qeybsamayaan qayb jinaayaat lagu magacaabo oo waa ku gafidda lagu gafayo qofka naftiisa ama jirhkiisa qaybta labaadna waa waxyaalo banaynaya qofka dhiiggiisa oo musanifku raximah llahu tacaala uu iyadana ku xijisiin doono sida qoladii fallaagada ahayd ee lala dagaalamayey gaaladii lala jihaadayey murtadkii la dilayey iyo waxa la midka ah ee nafta bani aadamka lagu banaysto qeybta labaad labadaa qaybood ee hore qeyb baynu iskaga dhignay guud oo naftii bani aadamka wax ku tacalluqa ah walow qeybtaa hore jinaayaadka jirhkii markaa de waxyaalihii markaa loo geysanayeyna iyadana lagaga hadli doono qeybta labaad saddexda qaybood ee saddexda waaxood ee waaweyn ee qeybtan ay ka kooban tahay ah waxa weeyaan xuduudda wixii loo yaqaanay xuduuddii ilaahay subxaanahu watacaala ee qofkii dembi gala lagu qaadayay ee dilka ka sokaysay sida xadkii zinada walow rajmigiina uu soo geli doono laakiin dee asal ahaan xadkii bikirka ayaa ah kan kalena waa xaalad gaara oo isagana halkaasuu nagaga hadli doono xadkii qadafka xadkii khamriga xadkii xatooyada iyo wixii la midka ah kuwaas iyagana qeybta dhexe ayuu musanifku raximah llahu tacaala ka dhigay alxuduud watacziraat intaa markii laga baxo waxaa loo gudbayaa alqadaau wamaa ilayhi garsoorkii iyo wixii ku tacalluqayay oo kitaabka uu markaa kusoo khatinmi doono in shaa allahu tacaala qeybtan koobaad musanifku raximah llahu tacaala sida culamada kaleba ay ku magacowdo qayb qeybta koowaad ee nafta bani aadamka wixii la gaadhsiinayey ah waxay u qeybsamaysaa jinaayo iyo iyo wax aan jinaayo ahayn jinaayadu markaa waa gefkii qofka naftiisa loo geysanayay marka kitaabuljinaayaat wuxuu kaga hadli doonaa naftii bani aadamka ee si xaq darro ah loo dilay iyo wixii ka waajibaya waxaa kaluu hoos gelin doonaa nabaradii iyo xubingoyntii loo geystay qofka bani aadamka iyaduna gardarada ahay marka kitaabuljinaayaat gebigiisu wuxuu ka hadlayaa wixii gardaro ah waxaa gardarada ihina saddex arimood mid bay waajib inaan waxba waajibin way dhici kartaa inay saddex mid ahaan waajibiyaanna way dhacdaa waa siday u badan tahay in qisaas la waajibiyo iyo mag iyo kafaaro waa saddexdaa oo jinaayada wixii ku waajibaa waa saddexdaa shay waa qisaastii iyo diyadii ama magtii iyo kafaaradii marka dee saddexdu isma raacayaano qisaastii iyo diyadii isma raacayaane labadii mid ahaan baa waajibaysa kafaaraduna marba haddii qatli xaqdarri ihi uu dhacay way waajibaysaayo waynu arki doonaa haddaba saddexdaa arrimood waxa uu musanifku raximah llahu tacaala u tartiibin doonaa sa aan u kala horreysiinay oo qisaasta ayuu soo horreysiin wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu man yajibu calayhi alqisaasu waman laa yajib markaa muujabkii koobaad ee qatliga ama dilka xaqdarada ah saddexdii arrimood ee uu waajibinayay midkii koobaad ayuu axkaamtiisii bilaabaya waa qisaastii qisaastii marka waxaa laga eegi qofkan dilka geystay shuruud buu leeyahay lagu qisaasaya haddii kale la qisaasi maayo qisaastii waajibi mayso dilka laftiisuna wuxuu leeyahay shuruud buu leeyahay oo dil walb oo maarata xaqdarro ahba dee qisaas ma waajibiyo dil gaara ayuunbaa waajibiya haddaba wuxuu ku bilaabay qofkii dilka geysanayey goorma ayaa uu noqonayaa qof ay qisaasi ku waajibto goormaanusa noqonin markaa shuruudii qaatilka liyajiba caleyhi alqisaas ayaa halkan lagaga hadla wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala laa yajibu اlqisaasu calىa sabiyin walaa mactuuhin walaa mubarsam <clears throat> laa yajibu lqisaasu qisaasi kuma waajibto calaa sabiyin qofkii yaraa ee aan qaangaarhka ahayn walaa mactuuhin qofkii markaa maskax ahaan aan dhammayn isagana qisaasi kuma waajibto walaa mubarsamin qofkii xanuunkii barsaamka ahaa uu ku dhacay ee isaguna de maskaxda wax u dhimayey kaasina isagana kuma waajibto halkan markaa wuxuu noo wayajibu calaa man qof way ku waajibaysaa zaala caqluhu caqligiisu uu ku zuulay bimuxaramin wa xaaraana wa qiila fiihi qowlaan laba qowl baa kusuganna waa legi wuxuu halkan inoo sheegayaa musanifku raximah llahu tacaala shardiga koobaad inuu yahay atakliif qof inuu mukalaf yahay oo qof aan mukalaf ahayn haddii uu dil geysto xaqdaraba ha noqdee lama odhanayo qisaas baa ku waajibtay markaynu saan ihi markaa waxaa baxaya alsabiyu walmajnuun mactuuhan iyo mabarsamkan iyo kuwanu sheegnay de majnuunkii unbay soo wada hoos gelayaan waalida asbaabteedii unbaa kala duwan oo de in qofkii markaa abuurkiiba abuur ahaanba qof markaa iska dhiman uu yahay way dhici kartaa in abuurkiisii hore uu maaragtay caadi ahaa laakiin de wax dib kaga yimaadeen sida xanuunkaas aynu horena usoo aragnay ee ahaa markaa waram ama soo bax gudaha jirka ka soo baxaya oo markaa qofka bararaya kadibna markaa ilaa maskaxdii saameyn ku yeelanaya qofka maskaxdiisii <coughs> ay markaa khalkhalayso xanuunkii doonaabaha keena waa lide eh. haddii qofkii markaa maskax ahaan qof u xanuunsanaya uu noqdo dee mukallaf maaha kor haddaanu mukallaf ahayna qisaasi kuma waajibayso rufica alqalamu can halaatha ayaa dee markaa loo xujaysanaya kii laakiin isagu xadgudbay ee khamriga cabay sikhraamay ee caqligiisii uu zuulay kaa horeynu uga soo hadalay markii aynu alaaqiisa iyo axkaamtiisa kale ka hadlaynay dee waxaynu soo sheegnay in madhabku uu yahay in axkaamtu ay qabanayso salaaddii ku waajibayso soonkii ku waajibayo xajkii ku waajibayo sidii markaa qofkii mukalafka ahaa in loola dhaqmayo oo axkaamtii ay saas u wada qabanayso halkanna waa sidii oo kale khilaafkan uu ishaarayana horena waynu soo marnay oo alaaqiisu ma dhacayaa mise ma dhacayo waa khilaafkii aynu kusoo aragnay weeyaan wayajibu calaa man zaala caqlahu bimuxaram markaa qofkii sakhraamay hadduu cid dilo waa la dilaya intuu khamri cabay hadduu sikhraamo oo u dadlaayo waa loo dilayaa sida madhabku yahay maxaa yeelay eh, de isaga ayaa caqligiisa ilaahay subxaanah watacaala uu siiyey eh, ku ciyaaray wixii ka ratimayna isaga ayaa taxamulaya oo waa haddii laakiin de waxaan aanu garanayn inuu khamri yahay ama uu dhowaan soo islaamay oo khamriga inuu xaaraan yahay aanu garanayn oo mutacadi aanu ahayn xaaladaa waa loo cudurdaaray walaa yajibu alqisaasu calaa muslimin biqatli kaafirin walaa cala alxuri biqatli alcabdi wuxuu halkan ka gelayaa shardigii labaad oo waa shardiga loo yaqaano almukaafa'a inay isu dhigmayaan oo macnuhu yahay qaatilku maqtuulka waa inaanu ka saraynin haddii qofka markaa wax dilay qofka kala dilay ee gacanku dhiiglaha ihi uu yahay sharci ahaan qof ka sarreeya qofka kale loo dili maayo waxaa lagu kala sarreeyaana waa shan arrimood mid ahaan xaggii diinta waa lagu kala sarreeyaa xagga amniga iyo nabadeynta nabadgelyada qofka la nabadgeliyay maarata macsuumudam laga dhigay waa lagu kala sareeyaa xornimo waa lagu kala sareeyaa waalidnimo iyadana waa lagu kala sarreeyaa iyo siyaada ama inuu qofka ka kale uu sayid u yahay markaa eh, muslin iyo gaal ma sina sharci ahaan ma sina muslinkii baa ka sareeya waxaa ka soo baxay marka haddii muslinkii uu gaal dilo inaan muslinkii loo dilayn laakiin kii hooseeyey hadduu kii sareeyey dilo waa loo dilaya kii sareeyey lakin haduu ki hooseeyey ka hooseeyey dilo loo dili maayo waxaa kaloo lagu kala sareeyaa amaankii amaanku waxaa loola gaaladii oo kala sareysa gaal ammaan leh iyo gaal aan amaan lahayn way kala sareeyaan iyadana waynu arki xornimadii waa lagu kala sareeyaayo kii xorta ahaa kii aan xorta ahayn uu ka sareeya addoonkii qofkii xorta ahaa uu ka sareeya oo addoonkii baa ka hooseeya saas daraaddeed addoon hadduu hadduu addoonkii qofkii xorta ahaa addoon dilo loo dili maa waxaa lagu kala sareeya waalidnimo qofku hadduu qofkan uu dilay waalid u yahay aabihii awowgii ayeydii hooyadii uu ka sareeya markaa loo dili maayo siyaadaduna waa inuu markaa sayid ay isku yihiin marka hadday sayid isku yihiin waxaad isweydiin kartaa talow miyaanu addoon iyo xor miyaana kalahayn halkaa hore gelay maya waxaa dhici karta inuu addoon addoon leeyahay mukaatabkii oo kale addoon buu yeelanaya isagoo isaga laftiisiiba dee raqiiq ah oo addoona wuxuu yidhi haddaba tii koowaad buu kuu sheegay wuxuu yihi walaa yajibu lqisaasu qisaas kuma waajibto calaa muslimin muslim uguma waajibto biqatli kaafirin gaal uu dilay daraaddeed liqowlihi sala alayhi waala ali slam kama fi saxiixi laa yuqtalu muslimu bikaafir xadiis cali radia allahu tacaala canh muslim gaal looma dilo ma laa yuqtalu muminu bimushrik qofka muslimka ah mushrik uu dilay looma dilo xadiidkaa saxiixa ah ayaa tusiyey walaa cala alxuri biqatli اlcabd sidoo kale qofkii xorta ahaa qisaasi uguma waajibta addoon uu dilay biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatla alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi aayadda mafhuumkeedu wuxuu tusiiyey ninkii xorta ahaa in nin xora loo dilayo addoonkiina addoon loo dilayo markaa mafhuumkii wuxuu noqonayaa ninkii xorta ahaa inaan addoon loo dilay la odhan maayo waxaa kaloo mafhuum noqonayaa addoonkiina hadduu xor dilo inaan la dilaynin leanna waxaan leenahay maya taas ma keensanayso waayo addoonkii haddii uu addoon dilaba haddii la dili lahaa hadduu xor dilo qof kii kasii sarreeya abuu dilay in kii hoosena loo dila kii sarena loo dili waayaa ma aha wadcigii shareecada ma aha marka aayaddaa mafhuumkeedii iyo xadiis sanad ahaan hadal ugu jiro oo laa yuqaadu xurun bicabdin ninkii xorta ahaa addoon looma dilo iyo mafhuumka aayadda iyo aathaar saxaabo iyo qowlu akhari ahli lcilmi intaasaa laysku geeyey oo markay markaa isu tagtay xujo markaa culus u noqotay in aan e, ninkii xorta ahaa hadduu addoon dila aan la dilaynin xadiid markaa in addoonka la qofkii xore maarata qofkii sayidka hadduu addoonkiisa dilo la dilaya sheegayaana ma asixin man qatala cabdahu qad qatalnah waman jadacahu jadacnah wuxuu yihi fain jaraxa alkaafiru kaafira masaladii labadaa qodobu kuu sheegay buu sii daba socdaa fain jaraxa alkaafiru gaalkii hadduu jiraaxeeyo oo nabar u geysto kaafiran gaal kale laba gaal baa dhaawacay mid baa kii kale dhaawacay uma aslama aljaarixu kii dhaawaca geystay baa soo islaamay aw jaraxa alcabdu cabdan ama laba addoon baa isdhaawacay uma uctiqa aljaarixu markaasaa kii dhaawaca geystay la xoreeyey markaa kadib baa deetana maxaa loo jeedaa uma maata almajruux baa la leeyay marka markaa kadib ayuu haddana maalan waxaa dhintay kii e, e, maaragtay e, kii markaa majruuxa ahaa ee dhaawaca loo geystay iyaa dhintay wajaba calayhi اlqawad waxaa waajibaya qisaastii baa waajibaysa iyagoo markaa xaggii mukaafaadaynu markaa ka hadlaynaa imika mukaafaada xaggee laga eegaa ma waqt ljinaaya la eegaa mise waqt الzuhuuq baa la eegaa waxaa leeyahay waxaa la eegayaa waqt ljinaaya alcibrau bilkafaa'ati waqt aljinaaya markii dhibka la geystay haddii laba qof oo isu dhigma ay ahaayeen baa laga soo qaaday iminka eeg waad arkaysaa isagoo gaalu dhaawacay labaduba gaal bay isla ahaayeen kadib laakiin da laba gaaloo waxay ahaayeen de muxta macsuumiina ilan gaaladii dagaal aynu marka horeba laynaynay kuwaasi dee waxba qisaas meeshii ma iman mayse laakiin laba gaalo dhowrsoonoo ahlu dimaa maalan iyay ahaayeen waa isdhaawaceen kii dhaawaca geystay baa soo islaamay markuu arkay ninkii inuu halis ku jiro uu is waa lagu dili bal muslim noqo yaan marka aad badbaadid muslim gaal looma dilabu maql waa khayr inuu soo islaamo waa ka aqbalayna laakiin kuma badbaadayo oo hataa haddii maaragtay dhimasha ay timaado dabcan haddii aanay dhimasha iman oo xubin un ay ahayd de taasi hadal male ilan xubinkaa markuu ka gooyi gaal baaba isla ahaayeen dee sidii baa maarata looga jaraya laakiin xataa haddii uu dhinto oo siraaya ay timaado ka badbaadi maayo qisaastii waa loo qisaasayaa naftii iyo iyo xubinkii labadiiba waa looga qisaasayaa waxaa lamida de markaa haddii xaaladu isbedesho qofka hadduu waasho intuu dhib geystayba haddana waasha ma la dilaya waa la dilaya lama odhanayo war waa nin waalanayaan la dilin lama odhanayo markii uu dhibka geysanayay soo ma qabin waa la dilayaa marka saasoo kale wey wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain qatala xurun cabdan nin xor ahi hadduu addoon dilo aw muslimun dhimiyan ama muslim baa dilay mid dhimi ah uma qaamat ilbayinatu markaasaa caddayntii kacday oo caddayn baa la helay annahu kaana qad uctiqa in addoonkaasi u ahaa mid la xoreeyey aw aslama ama dimigaasi u ahaa mid islaamay fa fi lqawadi qowlaani laba qowl baa halkaa waxay ku sugan yihiin ma la dilayaa oo maarata ma loo qisaasayaa mise loo qisaasi maayo masaladani waxa weeyaan qofku malaha uu malaynayo qofkani in aanu u dhigmin ma anfacayaayo qisaastii ma kaga badbaadayaa mise kaga badbaadi maayo marka qofbu wuxuu ku ogaa gaal gaal buu ku ogaa laakiin de macsuumu dam ah oo dimi ah ama addoon buu ku ogaa isagoo addoon ku og buu dilay ama gaal ku ogaa buu dilay waxaa caddaatay markii uu dilayey intaanu ninkani dhaawaca u geysan inuu ninkani hore u islaamayba ama in hore loo xoreeyey oo isagoo xore uu dilay marka maxaa caddaaday waxaa dib ka caddaaday kafaa inay jirtay markii dhibku dhacay oo mukaafa'a ay jirtay haddaba hadday saa noqotay ma loo qisaasi mise loo qisaasi maayo qowl baa wuxuu leeyahay ninkani shubhaa meesha ku jirto oo dee ninkani nin markaa inuu kufkii yahay uu u qabo muu dilin laakiin waa laga xoog badanya qowlkaasoo sida saxiixa waa loo qisaasaya yajib lqisaas lianna ariqa laa yubixu lqatl wاlkufra fi dhimiyi laa yubixu lqatl ninkani gaalba ha noqday inaad disho laguma ogolayn addoonka inaad dishana laguma ogolayn markaa aljahlu bilcuquubati laa yuair baan lee waa jahlun bilcuquuba cuquubadu noocay noqonaysu maanad garanayn laakiin ninkan inuu macsuumkaa yahay oo aan lagu ogolayn inaad disho waad ogeyd markaa waxay noqonaysaa in markaa loo qisaaso wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain ja markaa halkaa waxaad ka fahamtay mukaafaada danu cadami lmukaafaa waxba qofka u tari maayo wain janaa xurun haddii markaa mid xor ihi uu dhib u geysto calaa rajulin laa yucrafu riquhu wuxuu ku xadgudbay qof aan addoon lagu ogeyn wa xor inuu yahayna aan la ogeyn faqaala aljaani deetana jaanigiibaa wuxuu yihi huwa cabdun addoon weeyaan oo lai qisaasi maayo wa qaala almajniyu calayhi ninkii dhibka loo geystayna wuxuu yihi ana xurun xor baan ahay falqowlu qowlu lmajniyi calayhi warka la qaadanayaa waa kaa dhibka loo geystay qowlkiisa wa qiila fiihi qowlaan laba qowl baa ku waa layihi masalada inaynu hore nooga soo hadalay baa laga yaaba halkii laqiidka markaynu maraynay waayo musanifku halkaana waa eh, maaragtay de waa ku ishaaray marka masaladu maxay tahay qof aan la hubin inuu xor yahay ama aan la ogeyn xornimadiisa waa laqiid oo kale qof la helay dee waynu xukumaynaa daahir ahaan inuu xor yahay oo alasl lxuriya laakiin ma hubno xaaladiisana garan mayno haddii haddaba uu qof xubin ka gooyo gacan buu ka gooyey dhag buu ka jaray il buu ka riday waa addoon buu yidhi isaguna wuxuu yihi ma xor baan ah miyaa laysu qisaasayaa mise la ysu qisaasi maayo laba qowl baa ariiqa sheegaysa ariiqadaas aana rajaxan ariiqat lqowleyn waana naqli iyo takriij oo musanifku raximah llahu tacaala wuxuu ka hadlay hadii la qadfo waanaynu soo aragnay masalada laqiidka hadii la qadfo xadulqadafkii ma waajibaya mise ma waajibayo marka e, nas imaamku uu leeyahay baa la helay oo odhanaya loo xadi maayo kii uu kii qadfay isaga lianna alxuduuda tudra'u bishubuhaat ninkanna xornimadiisa lama hubo maqduufka qofka la qadfay ee kii qadfay loo xadayana sida inoo iman doonta insha allahu taala xuduudda inoogu iman doonta waxaa shuruudda kamida ah de ixsaankii ixsaankiina waxaa soo gelaya alxuriya marka ninkan xornimadiisa maadaama aan la hubin kii qadfay la xadi maayo lianna alxuduuda tudrau bishubahaat iyo halkaa waxaa ku jira isla qowl kale oo odhanaya mayane ee waa loo xadayaa liana alasl alxuriya halkan markaa waxaa mansuus ah naskii imaam shaafici masalada markaa xubin laga gooyo in loo qisaasayabu markaa naskani deetana markaa masaladii qadafka qowlkii ku jiray ahaa loo xadi maayo iyo qowlkan uu imaamku naskareeyey markii markaa uu ka hadlayay araf haddii laga gooyo xubin haddii laga gooyo ma loo qisaasaya oo ah waa loo qisaasaya iyaa markaa iskhilaafsan deetana naqliya takriij baa la sameeyey waxay markaa rajaxayaan ariiqat annaqli watakriij ariiqada naqliga takriijka tan dambe ee waqiila fiihi qowlaanida ah. musanifku isagu wuxuu rajaxayaa halkan naskiibuu rajaxaya oo takriijka aad moodaa inuu diidan yahay oo maarata daciifinayo laakiin waxay rajaxayaan labada masalo dee waa isku siba isku meel bay ka socdaane waxaa markaa rajaxan in meeshaasi laba qowl ay ku sugan yihiin labada qowlna waxaa rajaxan kanuu isaguba rajaxayo alqowlu qowlulmajniyi caleyhi qofkan jinaayada loo geystay qowlkiisa ayaa la aqbalayaa maxaa yeelay alaslu alxuriya asalku waa xornimo alxuduud tudraw bishubuhaatna waa sax laakiin dee shubhadu waa inay wax cuskanayso wax haysato laakiin mujarad ixtimaal waa iska ixtimaal keliya markaa asalkii waxaan markaa imika maxaa weyaan khilaafaya waa mujarad ixtimaal in markaa qofkani aanu xor ahayn mujaradu dacwa aljaanina qofku addoon kuma noqonayo wuxuu yihi musanifku walaa yajibu alqisaasu cala alabi waaljaddi wuxuu u gudbay qodobkii saddexaad ee khisaashii mukaafa'ada oo ah alasaala ama maarata cadam alasaala inaan markaa midka kale asal u ahayn wuxuu ku yihi walaa yajibu lqisaasu qisaasi kuma waajibto cala abi aabihi waljaddi iyo awowgii walaa cala alummi hooyadii kuma waajibo waaljaddati ayeydiina kuma waajibo intaasiba biqatlilwaladi waladkoodii hadday dilaan wa waladilwaladi ama waladkoodu wixii uu sii dhalay haddii ay dilaan halkan markaa waxa uu xadiidku tilmaamay laa yuqaadu lilibni min abiih in aan inanka aabbihii inaan markaa waxa weeyaan inanka loo dilayn aabihii haddii aabihii uu dilo haddii aabihii inankiisa dilo inanka aabihii hadduu dilo inaan loo dilayn buu xadiidku sheegay sanad ahaan xadiidka maqaal baa ku sugan laakiin akaru ahli اcilmi yaa iyadana ku tegey abubakar iyo cumar iyana waaba laga soo guuriyey inaan markaa loo dilaynin marka aabbihii ayaa xadiidku uu sheegay awowgiina waa la mid hooyadiina waa la mid ayeydiina waa la mid oo waxaa la yidhi ciladu waxa weeyaan waxay ahaayeen sabab fi lwujuud qofkan jiritaankiisay sabab u ahaayeen falaa yakuunu huwa sababan fii cadamihi qofkan asalka ihi faraciisan jiritaankiisuu sabab u ahaa faracii markaa isaga dilkiisa sabab u noqon maayo looma dilayo marka cumar bn khaaabna radia allahu taala canhu dawa ka sugan tahay ninkii markaa inankiisa seefta ku dhuftay markii loo keenay markaa cumar radia allahu taala canhu umuu dilin wuxuu yihi wain wajaba alqisaasu calaa rajulin haddii qisaastu ay nin ku waajibto fawaria alqisaasa waladuhu deetana inankiisu uu qisaastii dhaxlo lam yastawfi oofsan maayo wiilkaasi qisaastii ninbaa qisaasi ku waajibto qisaas lagu yeeshay ciddii qisaasta lahayd baa dhimatay dadkii dhaxalka lahaa bay usii gudubtay dadkii dhaxalka ahaana waxaa ku jira kan la qisaasayo faraciisi qisaasti way ka dhacaysa markaa masaladu waxay farac ka noqonaysaa masale kale oo aanu musanifku ishaarinoo waxa weeyaan kamaa laa yuqtalu alaslu bifarcihi laa yuqtalu lifarcihi sida aan asalka faraciisa hadduu dilo loogu dilayn ayaan liajli farcihiina loogu di faraciisu uu dalbanayo qisaasna aan looga yeelin faracii hadduu dilo asalkii la dili maayo haddaanu faracii dilin laakiin faracu cid uu qisa maarata irfigiisa ama dhaxalkiisa leeyahay haddii waalidku uu dilo oo faracii uu markaa mudacigii noqdo weliyudamkii uu noqdo asalkii la dili maayo oo maalan dee labadii isqabay hadii midkii kala dilo caruurna ay isu lahaayeen caruurtiibaa markaa dee xaqii uu soo wareegaya qofkan la waalidkoodan la dilay xaqii carruurtiiba u wareegaya cidda ay markaa xaqii ku yeesheenna waa aabbahood ama hooyadood markaa la dili maayo waayo haddii ilan codsigoodaa lagu dilaya haddii la dilo waa in codsigooda lagu dilo de waxaa laleeyahay hadduu idinka idin laayaba idinmaanaan isaga lama dileen markaa imikana in codsigiina lagu dilaa ma imanayso ma dhacaysaba naftaada hadduu meesha ka saaraabaan la dileen waabase in markaa codsigaaga iyo maarata adiga daraaddaa loo dila iyadoo markaa ma dhacayso taa markaan hadda ogaano haddii haddaba markanuu dhibka geystay ninku cidda dhaxal kalihi aanay faraciisii ahayn qisaastii baa markaa dee waajibaysa baa la codsaday xukunkiibaaba maalan dhacay intii aan la fulin iyaa waxaa dhintay dadkii xaqa lahaa ee awliyaadamka ahaa qaar kamid a ah ma wada dhinteenba ama qaar kamid a ah dhintay markaasaa dhaxalkoodana ciddaa dhimatay waxale isaga faraciisii qisaastii waa ka dhacaysa soo arki mayse yani maala haddii aynu kaba soo qaadno da iska tusaale da iska adag laakiin de waa wax iska dhici kare nin baa sodohdii dilay sodohdii iyuu dilay waayahay xaaskiisiina markaa de way nooshahay dhaxalkii iyadaa le soo ma waxay ku jirtaa awliyaa udamki qisaas bay codsadeen iyagoo qisaastii codsada iyo iyadii dhimatay iyada dhaxalkeedii dee waxa weeyaan isaga laftiisii baa soo gelay lakin haddaynu ka soo qaadna inaanay isqabin markan ay markaa sidan dhacayso kala tegeen laakiin carruur ay isu lahaayeen dhaxalkii caruurtii baa soo gelay sawma waxay dhaxlayaan waxaa ka mida in aabbahood la qisaaso dabeetana markay markaa dhaxalkii usoo wareegay waay iyagaa markaa ka riday saasuu wain wajaba alqisaasu calaa rajulin nin hadii qisaastu ay ku waajibto fa waria alqisaasa waladuhu deetana ubadkiisii qisaastii ay dhaxal u yeeshaan lam yustawfa qisaastaasi la fushan maayo saasay dhacaysa mab baa wareegay wuxuu yihi wain qatala almurtadu dimiyan haddii murtadku uu dilo mid markaa dimi ah fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan wain qatala dimiyun murtadan dimigii hadduu murtad dilana faqad qiila yajibu waa waajibayaa waa la yihi wa qiila laa yajibu ma waajibayana waa la yihi <coughs> intaasnajmusaaqibka ka dhacsan tahay laakin kitaabka waa ka mid waynagii nidhi ammaanki yaa iyadana lagu kala duwan yahay gaalkii aaminka ahaa iyo iyo gaalkii aan aaminka ahayn iyaguna way kala sareeyaan sida muctamadka ah oo kii aaminka ahaa ayaa ka sareeya kii aan aaminka ahayn kii aan aaminka ahayn waa sida murtadkii oo kale murtadkii de waa la dilaya aamin maaha laakiin gaalkii dimiga ahaayee jisyada bixinayey ee nagu dhex noolaa dee aamin weeyaan oo qof la nabadgelinayo wey haddaba wain qatala murtadu gaalkii murtadka ahaa hadduu dilo dimiyan gaalkii dimiga ahaa fa fiihi qowlaani bu laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu odhanaya wel maaratay laisu dilaya oo murtadkii waxa weeye waa waa waa loo qisaasaya maxaa yeelay de kuu dilay baaba ka sareey waana qowlka muctamedkaa ah wey dimiga uu dilay iyaa ka sareeya murtadke waa loo qisaasaya qowl baale may loo qisaasi maayo wuxuu ka eegayaa murtadkani muslim buu soo ahaayo xuquuqdii islaamka ku tacalluqday gaalkan dimigaana xuquuq islaam kumay tacalluqin markaa inuu murtadku dhaamo dimigii ayuu qowlkaasi ka dhigaya laakiin saxma oo laga rajaxsanya wain qatala dimiyun murtadan cagsiga hadday noqoto oo dimigii uu murtadkii dilo faqad qiila waxaa la yihi yajibu qisaastii way waajibi waa markaynu ku soconno halka hore kii aan muctamadka ahaynay ee odhanayay murtadkaa dhaama dimiga wa qiila waxaa kale oo la yihi mee laa yajibu ma waajibayso waa muctamadkiio waa markaynu ku soconno dhimigu inuu xaalad dhaamo oo maarata waxa ka darajo sareeyo kii murtadka ahaa marka hadday labada masalaba waxay noo rajaxaan in dimigu uu ka sareeyo murtadka mar hadday sidaa tahay xaaladda hore ee murtadku uu qaatilka yahy waa la dilaya oo maridadii baa loo dilayaa mise qisaas baa loo dilayaa kol hadday kulmaan xuquuqul aadamiyi iyo xuquuqullaah in la jamciyaana ay suuroobi weydo xaqa ilaahay baa waxaa la hormariyaa xaqa aadamaha markaa waxaa loo dilayaa qisaas ahaan baa loo dilaya xadkii riddaduna meeshuu ka baxay <coughs> waa markaanay xaqa ilaahay zaka ahayn ama hadday xuquuqdii maaliga ahayd ee ilaahay ay tahay xuquuqda maaligii waxaa la yihi waxaa ku kulmay xaq ilaahay iyo xaqii aadamaha o iyada markaa waa la hormariya wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain qaaca muslimun yada muslimin mid muslin iyo hadduu gooyo qof kaloo muslina gacantii uma irtada almajniyu calayhi kadibna uu ridoobo kii dhibka loo geystay wa rajaca ila alislaam haddana islaamkii uu soo noqdo wa maata uu dhinto walam tamdi calayhi fi riddati iyada oo aanay u maaragtay aanay ku tagin ama aanay eh, dhaafin waktigii ridada uu ku jiray maa wakti aanu markaa tegin yasrii fiihi ljurxu nabarku uu sii fidu sii baaho fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa asax wax weeye annahu yajibu fiihi alqawadu qawadku inuu waajibayo buu yihi musanifku nin muslima nin muslima gacan ka gooyay kadib baa kii gacanta laga gooyay majni caleyhiga ahaa baa ridoobay isagoo nabarkiina leh oo nabarkii bogsan haddana wuu soo noqdo diintiibuu uu soo noqdo kadib buu nabarkii u dhintay maxaad meesha ku haysaa markii jinaayadu ay dhacaysee ninkan dhibka loo geysanayey isku mid bay ahaan labadaba muslim bay ahaayeen markuu nabarkii u dhimanayeyna isku mid bay ahaayeenoo dee labadaba muslim bay ahaayeen oo isu dhigmayeen laakiin meesha waxaa ku jirta wakti uu ninkani markaa gaal noqday dhibka loo geystay markaa ma la eegayaa oo mukaafa'ada ma waxaynu eegaynaa xaalulibtidaa ama xaaluljinaaya mise iyo xaalulintihaa maynagu filan yahay mise waxaa la eegayaa min alibtidaai ila alintihaa bilow ilaa dhammaad inay markaa jirto kafa mukaafaadu ma shardi ba mise shardi maaha waa la kala qaadaya haddii waktigu uu gaalka ahaa uu yahay wakti macno leh oo ay suuragal tahay nabarku inuu sii baahay intii uu gaalka ahaa markaa iyada ma jirayso qisaasi ma jirayso oo waxaanay u jiraynin dee ninkani dhimashada uu dhintay nabarka baahidda uu baahayay qeyb baa jirtay aanay markaa mukaafa'a ka dhaxayn isaga ninkan kale oona isu dhigmayn oo isagu gaal ah marka dhibaatadiisani qeyb kamid i waxay dhacday isagoo gaala markaa ninkan qudhiisa loo bixin maayo taas iyadu waa taa laakiin haddii waktiga gaalnimadiisa iyo toobadkeenkiisa udhexeeyey aada u yaraa oo wakti aan baahitaan macnle ama wax ka soo qaadle ama la suuraysan karaa aanu jirin ay tahay haddana maadaama ay gaalnima soo dhex gashay qisaastii meesha ma ka baxaysaa mise ka bixi mayso sheekhu wuxuu yihi laba qowl baa ku sugan masalada labada qowl baa ku sugan yihiin waa sax laakiin isagu wuxuu rajaxay in qisaastii ay waajibayso maadaama aynu nidhi waktigaasi ma aha wakti maaratay nabarku uu baaho oo dhibkii markaa ninkan ku dhacay qeyb kamid isagoo gaala aynaan qadaran inay ku dhacday waxay noqonaysaa ninkan intii nabarkiisaasi uu ku baahay o dhan muslim buu ahaa waa laysu dhigmayey markaa ha loo qisaaso saasuu sheeku rajaxay laakiin sheekheynku waxay rajaxayaanoo muctamad ah laa yajibu lqawadu yani haddii laa yajibu lqawadu qisaastuma waajibayso yani ma banaana laga wada qisaasi ma jirto hadii lagu ihahdo qisaastu may waajibin hadi lagu ihahdo macnaheedu waa ma banaana ilan qisaas mustaxabi ma jirte qisaastu ama way waajibtaa ama xaaraan bay noqotaa dee waa ma kaana mamnuucan ida jaaza wajab qaacidadii ahayd baad ku kaxaynaysa ila nafta bani aadamka in maaratay la dilaa may banaanayn hadday banaanato way waajibtay qof ay iska banaan in la diliyo in la iska daayaa ma jiro ma waa waajib in la dilaa ama maba banaanaba haddaba qisaasi halkan ma jiraysa baa la yidhio ninkani maadaama gaalnimo intii nabarku uu qabay nabarka uu qabay wakti gaalnimo ay soo martay haba yaraadee in yar unba wax yarba ha noqotee si unbay ugu baahaysaa markaa waxa weeyaan nabarku marka xaalad ihdaar xaalad uu markaa hadur ahaa ayaa meesha soo dhex gashay loo qisaasi maaye ma gubuuleeya oo magunba u waajibaysa wuxuu yidhi in maata min aljurxi nabarkii loo geystay isagoo muslina hadduu u dhinto fi riddati isagoo murtada wajaba alqisaasu qisaastii waxay ka waajibi uun fi arafi xubinkii dee markaa loo geystay markii hore fii asaxi lqowleyni labada qowl ee masalada ku sugan midkooda sixada badan ninka gacan baa laga gooyey gacantii markii la gooyana waa gaaloobay kol gaaloobana gaalnimadiibu ku dhintay nabarkii baan u dhintay dee naftiisu waa hadur ila waa naf burtade oo kolka horeba in la dilaaba la doonayaba ka naftiisii hadur ha noqotee nabarkiina ma hadur buu noqonayaa isaguna mise waa loo qisaasaya qowl baa leh hadur buu noqonayaayo dee arrintii qoon way ka tagtay oo qur bay tagtay jinaayadii qoon ka tagtayoo hadda qurbay tagtay qudhiina waa hadur kol hadday hadur noqotay saasaa lagaga tegaya laakiin sida sheekuna uu tasxiixiyey muctamadka madhabkana ah may nabarkaasi ninkan waxaa loo geystay isagoo aan naftiisu hadur ahayn nabarkiisuna aanu hadur ahayn macsuum buu ahaa macsuumnimadiisii nabarku sidii bay markaa u ahaanaysaa dabeetana xubintii laga jaray xubinteedii qisaastii way ka waajibaysaa ahalkiisii way odhan karayaan hanaloo gooyo oo markaa qariibkiisii muslimka ahaa ayaa dee markaa fushanaya wuxuu yihi waman qatala qofkii dila man laa yuqaadu bihi cid aan loo qisaasaynin fi lmuxaarabati ku dila qatalada ku tacalluji waqtulxiraaba ama isagoo qaaticu ariiqa qofkii dila ee dil geysta cidduu dilayna ay tahay cid aan u dhigmin fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa qowl wuxuu yajibu lqawadu qisaas baa ka waajibi wathaani midka labaadoo muctamadkii wuxuu leeya laa yajibu ma waajibayso qutaacu uruqa ama dadkan jidgooyada sameeya qaaicu ariiqa loo yaqaano oo iyagana xadkoodu inoo doona insha allahu tacaala ciddoodii wax dishay waa la dilaa kii maal qaadayna waa la qisaasaa maarata waa ujeeda waa wa waa waa la xadaa oo xadu sariqa lagu dhigaa kii wax dilay waa la dilaa haddaba markay arrintu tahay qacu ariiq qacu ariiq markuu yahay miyaa mukaafa'adii la eegaya iyo inay isu dhigmaan mise mar hadday qaaicu ariiqnima timaado mukaafa'ada waa laga tanaasulaya intaasay masladu daaran tahay qowl baa wuxuu leeyahay Eh, maaragtay isu dhigmidan la eegayaa waa markii si caadiya laysu dilo laakiin hadday arrintu jidgooyo iyo qaadicu dariiq arrintu ay tahay qaadicu dariiqu hadduu cidba dilo macsuuma ama ha u dhiganta ama yaana udhigmina waa la dilaya oo de waa taa ah, inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu daahirkaa aayadda qowlna wuxuu leeyahay qatligan meeshan lagu sheegay waxaynu ku fadhiisinayna dee kale ee shareecada ee qofkii qof dilay sidii laga yeeli jiray iyaynu ku fadhiisinaynaayo dee waa in waxa weeye ciddan uu dilay ay noqotaa cid u dhiganta oo hadduu muslim yahay kan qaaticu ariiqi cidduu dilay waa inaanu gaal ahayn hadduu gaal dilay loo dili maayo ayuu qowl kalena leeyahay isagoo markaa qawaaniintii kale ee de qisaasta u maarata waa hoosgeynaya xukunkan qaaicu ariiqa halkaasuu hoos geynaya kanaana rajaxan waxaa rajaxan laa yajibu loo qisaasi maayo kol haddii cidduu dila cid udhiganta aanay ahayn iman maayo markaa qisaastii iman mayso baabu maa yajibu bihi lqisaasu min aljinaayaat baabkani wuxuu ka waramayaa markaynu ka soo baxnay shuruudii qaatilka laga rabay si qisaastii loo fuliyo wuxuu u gudbayaa iminka qatliga ama dilka noocyadiisii iyo nooceebaa waajibiya qisaas iyo nooceebaan waajibin wuxuu yidhi waljinaayaatu jinaayaadkii ama maaratay dhibaatadii loo geysanayay nafta bani aadamka ama xubnihiisa loo geysanayay halaathun saddex weeye khata'un kama wa camdun iyo kas wa camdu khaطain iyo camdulkhaa yani mid dhinacna kama ka ah dhinacna u kas ah falkhaau wa yihi khaau an yarmiya ilaa hadafin wax uu toodh tooganayey waa inuu markaa uu toogto markaa wax ku tuuro fa yusiiba insaanan deetana qof aanu isagu u wadin wixii uu ku dhaco walcamdu kaskuna an yaqsida aljinaayata waa inuu dhibka ku talagalo oo markaa yani qofkii iyo ficilkiiba waa inuu ku talagalo bimaa waxna uu kula qasto yaqtulu dilaya haaliban sida badan wa camdulkhaai ka dhinacna camdiga ka dhinacna khaaa ka ihina an yaqsida aljinaayata waa inuu qofkii dhibkan inuu ugeysto ku talagalo laakin bimaa laa yaqtulu haaliban waxa uu adeegsanayaa uu yahay wax aan sida badan wax dilin dilkii waa saddex qaybood dilkii xaqdarada ahaa khata iyo camdi iyo shibhul shibhulcamdi ama camdu khata labadaba waa la ydhaha camdiga aynu sheegna marka camdigii sheekhu xaggan wuxuu geliye camdigu waxaa laga helay saddex arrimood falka inuu qofku ku talagalay qofkaana la doonay ay ku dhacday waxa uu adeegsadayna uu yahay wax dilaaya oo sida badan wax dila saddexdaa arrimood marka la isla helo inuu arintan ku tala galay falkan inuu geysto qofkaana ugu tala talagalay cayntiisa waxa uu adeegsadayna qalabku adeegsaday uu yahay wa maaratay wax dila saddexdaa hadii la helo waa amdi haddii labada hore mid kamida la waayo labada hore mid ka mida haddii la waayo wuxuu noqonayaa kaa buu noqonaya ama labadaba la waayeba ficilkana kumuu talagelin qofkana ugumuu talagelin de wuu dhacay kolkuu dhacay buu qof kuduldhacay ilmo yar u meesha yaalo kolkuu kuduldhacayna ilmihii yaraa khalaas naftii way ka baxa maxaa la waayey marka ficilkana umuu qastin qofkanna dee dhibaato walamuu qastin lam yaqsid ilficla walaa shaksa ficilkana kumuu talagelin qofkana kumuu talagelin marka khaa buu noqonaya maxdi barax tiran waxaa dhici karta inuu ficilka ku talagalay lakin aan qofka ku talagelin cumar iyo maxamed oo wada socdu cumar tooganayy markaasi maxamed ku dhacdo muxuu noqonayaa khaaba mise waa amdi mise waa shibu amdi ah, khaa buu noqonaya khaa caadi buu noqonaya lama odhanayo waar kan kalea waa isku mid labada kalma kii u dilaaba waa kii kale uune anigu cumar baan tooganay maxamed maan tooganayn laakiin dee maxamed bay ku dhacday miyaa loogu ha waxaa laleeyahay mar haddaanu maxamed ku talagelin inuu dilo maxamed si khaladuu u dilay kumuu talageli mamed inuu dilo ayib masale kale iyaduna u eg qof sii socda ayuu cumar moodayay cumarna mu ahayne maxamed buu ahaayo si uunbu ugu socda kaada kolkaasuu toogtay uu dilay ma ku talagalay qofka ficilka horta ma ku talagalay oo dilka ah uu ku talagalay qofka miyuu ku talagalay qofku ma magacaa horta mise waa muuqaalka qofka laga hadlaya waa muuqaalka iska ilaali magaca hamoodi marka imika muuqa ama ku talagalay inuu dilo mise kumuu talagelin wuu ku talagalay marka kaasi isagu camdi buu noqonayaa baa li mooday ninkeesa waaa mooday kii kale aan waxba aniga nm so qofkan kaa sii socday dishay maad dooneyn waana dishay de kii aad dooneysay inaad dishay ee sii socday laftiisiibaad dishay soo maha wuxuu noqonayaa camdi buu noqonaya waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu mid unha ku dhace kusii daa is yidhaahdo oonu mid mucayana u qastin xaaladaana khaa buu noqonaya mal xaqnan lidam markaa haddaan qof cayiman haddaanu ku talagelin wuxuu noqonayaa khaa buu noqonaya waaya waa labadaa hore midka u dambeeyo ah xagga aalada haddii labadii horeba la helay qofkana uu ku talagalay ficilkana uu ku talagalay laakiin wuxuu adeegsanayay wuxuu ahaa wax aan inta badan waxba dilin ul iyo waxba ku dhuftay kaana muxuu noqonayaa shibulcamdiga ka noqonaya weeyaan saddexdubana axaadiis iyaa laga dhiigtay oo lagala soo baxay dilka dee markaa camdigaa ah iyo ka khaaa qur-aanka buu ku jiraa man yqtl mmina mutacamida fajazahu jahanam ila akhirihi iyo kutiba calaykum اqisaas fi اqatla anafs bn waas way ka hadlaya kuwii camdiga ahaa wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khaaan iyaduna maxay ka hadashay khaطiii bay ka hadashay shibhu camdigana xadiidkii sunanta iyo ku jiray cabdillahi bn camr cas radi allahu tacaala canhumaa ayaa tusiiyey wuxuu yihi hadaba falkhaطأu an yarmiya ilى hadafin fayuصiiba insana walcamdu an yaqsida اljinaayata bima yaqtulu gaaliba wacamdu اlkhaطأi an yaqsida اljinaayata bima laa yaqtulu gaaliba walaa yajibu lqawadu haddaba qisaasi ma waajibto ila fi lcamdi camdiga un mooyaane kuwa kaloo dham qisaas male waayo khaطأna dee aayaddii baaba sheegtay man qatla mumina khaطأa nacam fataxriru raqabati muminati wadiyat musalamaة ilى ahlihi ila an yasadaquu lama sheegin qisaas lama sheegin shiibulcamdigana xadiidka cabd llahi bn camr caas radia allahu tacala canhuma baa tilmaamayo mag unbuu ka waajibiyey laa yajibu alqawadu ila fi lcamdi wuxuu yihi fain jaraxahu hadduu haddaba ku dilkii camdiga ahbaa lasii qeexayaaye fain jaraxahu hadduu qofka ku dhaawaco bimaa lahu mawrun wax sii gudbid leh iyo sii baahid min xadiidin waxaasoo markaa ah bir xadiid ah aw gayrihi ama wixii lamidka ahaa ee muxadadka ahaa ee afaysnaa famaata minhu qofku uu kadhi ku dhinto wajaba calayhi alqawadu qisaas baa ku waajibtay wain garaza ibratan hadduu irbad ku mudo fii gayri maqtalin meel aan halis ahayn fa baqiya minhaa <clears throat> hadduu la noolaado daminan xaal uu yahay mid la liita oo yani xanuunsan ah, maarata xanuunsanaya xataa maata ilaa uu dhintay wajaba calayhi alqawadu qisaastii way waajibi wain maata fi lxaal isla markiiba hadday naftu ka baxdo faqad qiila yajibu qisaastii way waajibaysaa waa la yidhi wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yajibu ma waajibayso wixii haddaba lagu dilayay markuu dilku camdi laba qaybood buu noqonaya wax xadiid ah ama muxadad ah muxadad maxaa loogala jeedaa wax afleh af uu wax ku gooyo ama ku mudo wixii leh birti iyo maarata xadiidkii iyo irbadii waxaasoo kale ahaa haddaba haddii wax bir leh oo wax markaa af af leh oo afaysan waa waxau leeya maa lahu mawr mawrku waxa weeyaan waa waa wa waxa weeyaan waa katafida ka gudbid uu ka gudbayo oo qof meeshii da waxa weeyaan la mariyo wixii ka gudbayey ee goynayey ee maarata ka tafayey waa wixii afka lahaaye ama xadiid ha noqdo ama wax kaloo soofaysan ha noqdee hadduu wax af leh qofkii ku maaragtay gano oo deetana uu dhinto qisaasti way waajibaysaa meeshu doonaha kaga kaga gooyo ama lugta kaga gooyo ama gacan ama luqunta ama dhegtaba kol hadduu waxaan yahay wax afle oo hadhowna markaa de nabar geysana nabarkiisaasina de inuu baaha ay suuragal tahay oo qofkii usaa uga dhinto qisaas baa ka waajibaysa hadduu doono looxba ha aada baa la yidhi waxa afkali wax afle un hadduu yahay ama maaragtay waxa weeyaan ha noqdoba dhagax afaysan oo afle oo afkiisa wax ku goynay taasi waa taa <clears throat> irbad ka waran iyada irbaddii af bay leedahay laakiin de afkeedu waa af wax mudaye af wax goynayaanu ahayn haddaba afkeedaa wax mudayaa waa la ka eegiyo haddii meel harisa ah qofka lagaga muday uu sidaa ku dhinto ama muddaha sii xanuunsanaya ama isla markiiba ha dhintee dee xaaladda ayadaa qisaastii baa waajibaysa haddii uu kaga muday meel aan halis ahayn meel aan maqtal ahayn halis meelaha halista ahi waa sida maskaxdii inuu kaga mudo oo kale iyo isha iyo dhegta gudaheedaa iyo cunaha iyo dhuunta iyo waxaa la yidhi <clears throat> ibta iyo halkii marka waxa weeyaan kaadi haysta iyo waxyaalaha la midkaa ah, yani halkaa waa ixliilka halkii markaa xubinkii markaa taranka iyo xiniinta iyo wixii lamidka ahaa kuwaasi waa xubnaha halista abaali ah meelaha hadduu kaga mudo uu markaa dhinto isla markiiba ama uu muddo sii xanuunsanayey qisaastii way waajibaysa haddii uu kaga muday meel aan halis ahayn sida gacan iyo lug iyo bawdada iyo kubka iyo meelahaasuu kaga muday aan halista ahayn barida iyo waa la kala qaadaya xanuun ma yeelatay mise xanuun ma xanuun ba yeelan uu dhinto dee ninkaa qadar baa dilay waxani ma dilin si alluu isaga dhinto waxaan waxba muu yeelin manuu xanuujinin xanuunna mad ma dareemin dee qof markaa qadar u dhintay qadar u dhintay buu noqonaya haddii laakiin ay markaa meeshii xanuunayso oo isla markii uu dhinto yaani markii lagu muday hadduu isla markiiba dhinto marka da iyada xanuun inuu muuqday khasab ma aha ilan isla markii hadduu dhintay markaa xanuun iyada la eegi maayo sidaadii loogu muday isla markiiba nafti baa ka baxdayba qofki intaynaan xanuun iyo waxba isla gaadhin halkaa iyada laba qawl baa ku jira qawl wuxuu leeya warda ninku wax kala u dhintay ma arkayna bahashaas halkaa lagaga ninkana naftii way ka baxday inuu irbadaasi dishay iyuunbay u badan tahay waxa weeyaan ha loo qisaaso laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay qisaas ma noqonayse irbaddu isla markiiba waxba ma dishay irbadii or halkaa muday halkaa isla markiiba waxba kuma disho markaa qofkani inuu dilo kumuusan u dila kumu kumuu talageline shibhu camdi buu noqonayaao mag unbaa ka waajibayse qisaasi ka waajibi mayso kaa saara muctamada oo waxaa la leeyahay milu hada laa yaqtul laa yaqtulu gaaliba ilaa bisiraaya siraayo unbay bay irbaddu wax ku dishaaye haddii aanay meel halisa lagu mudin isla markiiba waxba ma disho fi lgaalib haddii laakiin meeshii nabar ay noqotay muddo xanuunaysay markii dambena uu dhintay oo nabarkii u dhinto xaaladaa iyadaa ah, qisaastii way waajibaysaa qawlan waaxidan qawlan waaxidan qisaastii way waajibaysaa haddii meeshu ay tahay meel aan dareenba lahayn sida ciribtii oo kale ciribtuu kaga muday kumanuu fogeyn meel fog buu gaarsiin ciribtu musaa uga yar muday meel aan dareenba lahayn hadduu isla markaa dhintiy hadduu mar dambe dhinto toona ma iyo waxba toona male waxa laleeya ninkani si alluu u dhintay irbadani waxba umay geysanin waxaa lamid a ah hadduu mara mar maruu ku dhuftay ama maruu saa ugu tuuray markaasuun baabay naftiiba ka baxday hadduu de ka gabaday oo isagoo markaa ka gaba isla wixii intuu ka nixiyey uu ka gabad taasi waa baab kale laakiin maradii qofkii san loogu dhuftay iyadoon wax kalaba ku dhicin unbay naftiiba ka haadi dee markaa nin markaa si qadar ilaahay u dhintay ayuu noqonaya qof la dilay ma noqonayo kole dadku way iska damac badan yihiinoo dee kaa tegi maayaan oo waxaa laga yaabaa nin nabar beri hore ku dhacay oo bogsaday ayaa markuu dhinto un ay qaar waxa laga yaabaa inuu iska xasuusta un waan horta ninkii hebel soo berige nabarkaa looma geysan ha dee miyaan xaqiisii doonto laga yaaba markuu xoogaa janku kaa nacsoobo mararka qaarkood shaydaanku inuu waswaas kuugu sheekeeyo markaa inaad xuquuq aanad lahayn raadsato ha isku day waba ku goyn mayso aakhiradaadana kaa kharibaysa wuxuu yihi wain darabahu bimusaqalin kabiir kaasi markaa waa aaladii muadad wixii muxadadka ahaa ee afka lahaa waxan uu ku dhuftay hadduu wax af lahayn waaya musaqalkaas ayaa la musaqal baa la aan afka lahayn sida usha iyo wixii lamidka ahaa bimusaqalin bimusaqalin wax markaa culus culays leh laakiin aan af lahayn buu ku dilay waxaasoo kabiirin weyn bud madax weyn oo kale aw bimusaqarin sagiirin ama waxaa culays kalehoo laakiin yar laakiin fii maqtalin meel halis kaga dhuftay aw fii rajulin daciifin ama wuxuu ku dhuftay nin itaal daran oo isagoo aan xamilaad lahayn aw fii xarin shadiidin aw bardin shadiidin ama kulayl daran wakti uu jiro ama qabow darani uu jiro oo xamilaaddu ay yar tahay iyuu ku dhuftay aw waalaa bihi darba ama xidhiidh wuu daran dooriyey garaaci famaata minhu ninkii waa ka u dhintay wajaba caleyhi lqawdu qisaastu ay waajibaysa musaqalkii markaa waa wixii culayska lahaa isagu aan afka lahayn kaasi isaguna haddii uu qaabka qofkan loogu dhuftay uu yahay qaab inta badan loo dhinto de xaalada ayadaa qisaastii baa waajibi hadduu bahalkii dhagax weyn buu madaxa kaga bashaaqay ama maarata bud weyn buu madaxa ku kala baray deetana waa u dhintay qisaas baa waajibaysa haddii laakiin uu ul yar lugta kaga dhuftay ama barida kaga dhuftay oo uu tii u dhinto de qisaasima waajibayso mag un baa loo wareegi laakiin qisaas noqon mayso shibulcamdi bay noqoni haddii laakiin uu kaga dhuftay usha yar meel halis meelaha halistaana wa inagii sheegay de markaa qisaastii way waajibaysa sidoo kale hadduu qofku qof iska tacbaana yahay oo xamiladiisuba ay yar tahay ama qof bukaana oo xanuunsanaya oo waxaan dadka kale u dulqaadan karaan aan dulqaadan ama xaaladdu ay xaalad adag tahay qabow daran iyo waxbaa jiro oo qofku xamilaaduba way ku yar tahay ama garaaciibuu u darandooriyey uu isugu xigxigsiiyey qofkii wuu u dhintay dee waxa le waxaasoo kale waa loo dhintaa qofkan waa dishay nin dilo ku talagalay baa tahay baa lagu qisaasay wain ramaahu hadduu kasoo tuuray min shaahiqin meel sare aw casara ama uu tuujiyey khusyahi labadiisii xiniyood casran shadiidan tuujin daran wuu maroojiyey maroojin adag aw khanaqahu ama wuu xuurteeyey khaniqan shadiidan xuurtayn daran aw araxahu fii maain ama biyo ayuu ku riday aw naarin ama dab laa yumkinuhu takhalusu minhu aanu markaa ka fakan karin wajaba aleyh aqwl qisaas waajibaysa markaana de waa la dila lagu talagalay dabaq baa laga soo tuuray ama bu buur baa laga soo tuuray ama jar baa laga riday ama dee maarata xubinkaa halista ee uu sheegay ayaa la marooji qofkii uu maroojiyey meelaana markaa waxa weeyaan dee halbawlaah ama wuu ciijiyey naqaskuu ku dhajiyey biyaha iyo dabkaaste waad wada arkaysa waxaasoo dhan wax loo dhinta weeyaan markaa wixii qofkii sidaa lagu dilay biyo aanu ka bixi karin lagu riday isagoon dabeesha aqoon ama dab aanu ka carari karin ka baxsan karin lagu riday waa nin markaa loogu talagalay in uu markaa in la dilo amaa haddii eh, uu de ka baaqsan karay ka baxsan karayy oo maalan de dabaasha uu yaqaanay waa la waa la eegiyo muxuu u dabaalan waayey baa la odhan hadduu isagu is iska daayey markii lagu dhex tuuray uu yihi isagaa igu dhex tuuree ha la ii qabsado ha oo uu sidaa ku dhinto lajaaj waa canaad canaad daraadii buu markaa waxa weeyaan isugu sii daayo deetana nafti baa ka baxday mag iyo iyo qisaas toona male baali isagaa isdilay kaasi kaasi isagaa mag iyo qisaas toona male haddii laakiin wax ka hor istaageen sida dabayl iyo mawjad iyo waxyaalo lamida ayaa ninkii markaa waxa weeyaan inuu meeshii ka fakado ama ka dabaasho ka hor istaagtay xaaladaa iyadaa shibulcamdi bay noqonaysaa oo magtii iyaa waajibaysa wain araxahu fii lujatin haduu mawjad biy lujadu waa biyaha badan biyo badan haduu ku dhex riday faltaqamahu xuutun deetana uu siibay kalluun nimiri baa liqayba qabla an yasila ilaalma intaanu biyahaba gaadhi iyo hawada waxa weeyaan ka qabsaday fa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan axaduma mid wuxuu leey yajibu lqawadu qisaasti way waajibaysaa ninka ninka isagaa dilay wathani ka kale wuxuu leey laa yajibu waajibi maayo o de isagu muu dilina bahalkaa dilay waad arkaysaa isagu wuu soo tuuray bahalkuna waa kan afka udhigtay isaguna qisaastii miyaa la yeelanaya mutamadku wuxu ley ha waa la yeelanaya qisaastii waa la yeelanayaayo dee xuutkani nimirigii ila wax loo raaci maaye nimirigii miynu qabsan karayna waxba uma raaci karayno kol isaga waba u raaci karaynin dee kanun baa ninka halaagay markaa isagii baa loo dilayaa ka kale wuxuu leeyay qowlka kale waa mukharajka kale markaa mansuus maahe wuxuu leeyahay mayane ninkani dee kuwuu talgelin inuu bahalkani cuno ila kuwa bahalkan maba ogeynba isagu wixii uu markaa isagu falkiisiiba waxaan ahayn bu ninkani ku dhintay markaa mag uun ha laga qaado qasadkiibaa meesha ka maqane qasadkiibaa meesha ka maqane qasdulficligiibaa meesha ka maqane ninka markaa mag uun ha laga qaado buu markaa kaa mukharajkii leeyahay kolley inagu qowl aynu hore usoo marnayo waxyaalihii mutlafaadka baalkii afka laga furayo deetana dhacay iyo wixii lamidka ahaa iyo inkastay kuwa odhanayeen waa tasabub maahae waa shuruud lakin halkan lafteeda kan laftiisa waa shari waa la odhan karaya waxaad moodaa baabulqasbi masaa-il ay ku sheegaan oo jinaayaad ah waxyaala wixii afka laga furay iyo deetana dhacay ee daatay iyo halkii ay sidii ay odhan jireen oo ah in aan magdhow ka waajibaynin iyo halkan jinaayaadka waxa ay ku sheegayaan waxoogaa sibay isu baalmarsan yihin oo halkan mar walba dee way waajibinayaan ha waajibiyaan ama qisaasunbuu noqonaya ama diyu noqonaya imika halkan o saad arkeysi halkaana waxay yidhahdeen waxba qofkii laguma laha wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain araxahu fii zubyatin hadduu god god libaax inagu de malaha ma ugaarsanee aygii eh, mxua libaax iyo ugaadhsanayeen markay doonaan qabsanayeen markaa god bay u sameynayeen malaha dabin iyo waxna ugu xulayeen kolkuu galo ayuu markaa dabinkii qabanaya way ku dabi jireen markaa meel ay hog ay markaa libaaxa ku dabayeen wey haddaba godkaa oo fiihaa sabucun bahalkiina ku jiro hadduu ninka ku rido faqatalahu uu bahalkii kala gooyuu dilo aw amsaka kalban ama uu ay qabto oo faanhashahu uu cunsiiyo qofkii famaata uu qofkii dhinto anhashahu wuu qaniinsiiyey weeyaan aw alsacahu xayatan ama abeeso uu cunsiiyo maarata qaniinsiiyo uu sidaa markaa u qaniinsiiyo aw caqraban ama dabqalooci haddii uu markaa cunsiiyo kuwaasoo yaqtulu miluhaa aaliban sida badan wax dila faqatalahu sidaa ku dilo wajaba caleyhi alqowd wain lam yaqtul aaliban sida badan haddaanu wax dilin baalkaasi yani falkaasi fa fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda xooga badani annahu laa yajibu inaanay qisaastii waajibayn weeyaan intaasina waa ka dhacsan tahay najmu haaqifka inta dambe wain lam yaqtul aaliban markii bahalkii qofka meesha loogu rido ama bahalkaa la cunsiiyo maski iyo wixii lamidka ahaa dee libaax iyo waxaas inta badan iyagu waxbay dilaan markaa taas dee maktii way ka waajibi haddii abeesadan iyo dibqaloocan iyo waxyaalahanina iyaguna ay yihiin kuwo sida badan wax dila sida waxay yidhaahdeen abeesada maka oo kale innaga teenana de waa saasumaan umalaynaya iyo masaska masar bay yidhahdeen markaa malaha maska maka isagu waxaad moodaa xagga abeesada un mooyaane maskeedu inuu sahlan yahay maskii waxay yidhahdeen xaggaa masar bay ula kaceen abeesadiina ta maka oo kale bay yidhahdeen dabqaloocana nasiibiin waa xaggaa iyo ciraan nasiibin meesha la malaha dabqaloocee dumanah waa waaweyn yahay malaha waabeydiisaa daran inaga keenan waba ma dila soo maa inta badan waa xanuunku lul yahay qofka waa dhibaataynaya laakiin ha ma dilo dilaa laakiin abeesadeen iyo maskeena malaha labaduba waa dilaa haddaba kuwa noocaasa hadday yihiin sida badan dilaaga ah dee ninkaa qisaas waa lagu leey haddii waxaanay aanu dilaa ahayn sida inaga de mar dibqaloo oo kale haddana qofkii u dhinto qisaasi ma waajibaysaa qowl baalehaa way waajibaysaa waayo waxani waa sun isagaana qaniinsiiyey dee waa kaa u dhintayna sidii irbadii oo kale laakiin muctamedku wuxu le waxaan inta badan looma dhintee kani dilaa maaha maadaama aanu dilaa ahayn wuxuu la mid noqonayaa ushii iyo wixii lamidka ahaa markaa mag uunbaa ka waajibaysa ee ka waajibi maayo qisaasi ka waajibi mayso wain akraha rajula calaa qatlihi wajaba calayhi اlqawd halkan wuxuu ka bilaabayaa tasabubkii iyo sababtii in sha allahu tacala darsigeena dambaa ka bilaabi doono wsala اllah waslm alaa nabiyina mxamed wallah alam